بsم الlh الرحمن الرحيم الحمd لله رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتqul فيka أna وينbغي laka adiga waxaa kuu fiican an tquula inaad tiraahdo فيka أna xرفu تشhبيه ينصب الاسم ويرفع الخبر وفي lakina inaad tiraahdo xرفu اstdrاaki ينصب الاسم ويرفع الخبر wa fii lacala inaad tidhaahdo xarfu tarajin yansibu lisma wayarfacu lkhabar wa fii layta inaad tidhaahdo ayaa kuu fiican xarfu tamanin yansibu lisma wayarfacu lkhabar waclam ogow annahu yucaabu cala annaashii fii sinaacati alicraabi in lagu ceebeeyo oo ceeb ay ku tahay qofka kusoo barbaaray farsamada icraabka annahu yucaabu in lagu ceebay cala naashi midka kusoo barbaaray fii sinaacati alicraabi farsamada icraabka sinaaca bikasri saadi bikasri saad waa saadka oo lahoos dhigay wa hiya sinaacadu waxay tahay alcilmu alxaasilu cilmiga soo xasilay min atamaruni ee kasoo xasilay tababar fi lcamali lagu tababarto alicraabi bikasri lhamzati wataqadama bayaanu icraabna waa hamsadiisu way kasrisan tahay wa taqadama bayaanu bayaanu licraab icraabka bayaankiisana horaan usoo marnay waxaan soo sheegnay icraabku mar inuu luqawi yahay marna istilaaxi inuu yahay meeshan waxaa loola jeedaa midkii istilaaxiga ahaa kitaabka bilowgiisa ayaana kusoo marnay waxa laga wado waxaa ceeb ku ah an yadkura inuu sheego ficlan min alafcaali halaatha inuu sheego ficil ka mid a afcaasha saddexda ah maadi mudaaric amar walaa yabxaha oo markaas uusan baarin can faacilihi faacilkiisa uusan raadin in kaana lahu faacil hadduu faacil leeyahay waxaa ceeb ku ah inuu ficil sheego faacilkiisana uusan raadin ceeb bay ku tahay walow qaala mualifku hadduu dhihi la an yadkura caamilan walaa yabxaha can macmuulihi hadduu dhihi lah lakaana qowlkaas ayaa ashmala wuxuu ahaan lahaa mid guda weyn meesha uu ka yidhi an yadkura ficlan hadduu ka dhihi lahaa an yadkura caamilan walaa yabxaha can faacilihi meesha uu ka yirina walaa yabxaha can macmuulihi hadduu dhihi lahaa qowlkaas dambe ayaa ashmal ahaan lahaa uu leeyahay liyadkula fi lcaamili si uu caamilku usoo hoos galo jamiicu lafcaali afcaasha oo dhan sababta oo ah waxa camal fala ficil keliya ma aha ee ficil waa camal falaa asmaau lafcaalna waa camal fashaho faacil ay qaadataa masaadirtu sidoo kale waa camal fashaa ismu masderka sidoo kale waa camal falaa isimka faacil waa camal falaa iyo wixii lamid ah haddaba meesha uu ka yihi an yadkura ficlan waxaa ficneed an yadkura caamilan inuu ka yihaahdo sababtoo ah ninka kusoo barbaaray sinaacatul-icraab waxaa ceebta ku ah ma aha inuu ficil sheego oo faacilkiisa uusan raadin keliya ma aha ee sidoo kale waxaa ceeb ah inuu sheego isim faacil oo uusan faacilkiisa raadin ama ismu ficil inuu sheego oo faacilkiisa uusan raadin ama uu sheego masdar oo uusan faacilkiisa raadin saas daraaddeed waxaa ashmal ahaan lahayd inuu yidhaahdo an yadkura caamilan meesha uu ka isticmaalay ficlan liyadkhula si uu soo hoosgalo fil caamili jamiicu lafcaali afcaasha oo dhan si ay usoo hoos gasho wa asmaa'ihaa asmaa'il afcaalna usoo hoos gasho isim ficil isaga laftigiisu waa caamil inuu marka sheego isim ficil oo uusan raadin faacilkiisa caabay ku tahay asmaa afcaalna way camal fashaa sida ficilka u camal falo si lamid ah ayay u camal fashaa ismu ficil amar baa jira ismu ficil maadi baa jira ismu ficil mudaaric baa jira ismu ficil amar waxaa ka mid ah sah oo macnaheedu uu yahay uskut ismu ficil mudaaric waxaa ka mid a awah oo macnaheedu uu yahay atawajac ufin oo macnaheedu uu yahay atadajar waan dhibsanaa ama waan qurunsanaa ismu ficil maadi baa jira sida hayhaata oo macnaheedu uu yahay wuu fogaaday walmasaadir si ay usoo hoos gasho caamilka masaadirta iyo wa asmaa'iha iyo ismu masdarka si uu usoo hoos galo masderka asna uu camal falaaho faacil buu qaataa sidoo kale waxaa camal fala waxaa la yidhaahdo ismu masderka farqiga u dhaxeeya masderka iyo ismu masderka wuxuu yahay masderka waa in laga helo xuruufta ficilkiisa ismu masderkana xuruuftii ficilkiisa qeyb ka mida ayaa ka maqan wa sifaati si ay usoo hoos gasho caamilka sifaadka isimkii faacil ismu tafdiilkii iyo wixii la mid ah wamaa fii macnaaha iyo wixii ku macno ah maxaa haddaba ku macno ah isim jaamida oo waxaa jira faacil uu ku asturan yahay sida isimka faacilba uu faacil ugu asturan yahay haddii aad tidhaahdo haadaa rajulun shujaac shujaac waa sifatun mushabbaha waxaana ku asturan faacil waxaa la mid ah haddaad tidhaahdo haadaa rajulun asadun asad waa isim jaamid ah laakiin macnaa shujaac buu wataa sida shujaac uu faacil ugu asurnaa ayaa kana faacil ugu asuran yahay wayadkula si uu soo hoos galo fi lmacmuuli macmuulkii alfaacilu faacilkii wa naa'ibuhu iyo naa'ibulfaacil si uu soo hoos galo meesha uu ka yidhi walaa yabxatha can faacilihi waxaa fiicnad inuu yidhaahdo walaa yabxatha can macmuulihi ilaan ficilka waxa uu qaato faacil keliya ma aha ee wuxuu qaataa naa'ibulfaacil wayadkula si uu soo hoos galo fi lmacmuuli macmuulkii alfaacilu wa naa'ibuhu faacilkii naa'ibkiisa marka waxaa ashmal ahaan lahayd almacmuul inuu dhaho meesha uu ka yidhi walaa yabxatha can ilfaacil wasmu kaana wa akhawaatiha kaana iyo kuwa la midka isimkooda si uu soo hoos galo ilan kaana haddii aad sheegto oo aadan raadin isimkeedii cabay kugu tahay kaana isimkeed hadda faacil maaha inkastoo faacilka uu shabaho sida ay ceeb u tahay ficil intaad sheegto inaad faacilkiisa aadan raadin waxaa ceeba ah inaad kaana sheegto isimkeeda aadan raadin haddaba waxaa fiicna meesha faacilka uu ka yihi macmuul inuu yihahdo macmuulka waxaa iskula jira faacilkii naa'ibulfaacilkii kaana isimkeedii ina khabarkeedii iyo wixii lamid ah wa khabaru ina wa akhawaatiha ina iyo kuwa la midka ah khabarkooda wama ashbaha dalika iyo kuwaas wixii u eg ow yadkura waxaa kaloo ceeb ku ah inuu sheego mubtada-an fi lasli ow fi lxaal inuu sheego mubtada oo hadda mubtada ah ama markiisii hore mubtada ahaa laakiin hadda mubtada aan ahayn fi lxaali waxaa loola jeedaa fi lxaali waxaa loola jeedaa muxamadun jaalisun muxamed hadda waa mubtada waa fi lxaal fil aslina waxaa loola jeedaa inna muxammadan jaalisun muxammed hadda mubtada ma aha ilaan waa inna isimkeeda laakiin asalkiisii mubtada buu ahaa inna inta aysan gelin waxaa kaloo la mid ah kaana muxamadun jaalisan hadda waa kaana isimkeedii asalkiisii hore laakiin mubtada buu ahaa inta kaana aysan gelin walaa yafxasa uusan baarin can khabarihi khabarkiisa uusan baarin ahuwa ah, khabarkaasi madkuurun mid la sheegay miya am maxduufun ama waa xadfan yahay ceeb bay ku tahay inuusan raadin khabarkii inuu madkuur yahay iyo inuu maxduuf yahay uusan kala ogaanin hadduu xadfan yahay wujuuban miyaa loo xadfay am jawaasan baa loo xadfay ow yadkura waxaa kaloo ceeba inuu sheego darfan ow majruura lahumaa mutacallaqun waxaa kaloo ceeba inuu sheego daraf ama majruur oo mutacallaq leh meelay ku tacalluqaan leh meel ku camalfasha leh walaa yunabaha calaa mutacallaqihi mutacalliqiisana uusan baraarujin oo uusan dhihin addarfu mutacalliqun bikadaa ama aljaaru walmajruuru mutacalliqun bikadaa uusan dhihin waa ceeb ahuwa huwa ficlun meesha darafka jaaru majruurka uu ku camalfalaa ma ficil baa am shibhuhu ama waa ficilkii u ekaa oo ah isim faacil iyo wixii la mid ah oo ah sifaadka wa taqadama waxaan hore usoo marnay ana almajruura midka lagu jaray bixarfin zaa'idin laa yatacallaqu shay-in inuusan meelna ku tacalluqayn horaa usoo sheegnay falaa mutacallaqa lahu haddaba mutacallaq ma leh waxaa ceebtaa waxay tahay daraf iyo jaaru majruur meelay ku tacalluqaan leh meesha ay ku tacalluqaayeen inuusan sheegin oo uusan raadin ceeb bay ku tahay haddii uusan mutacalaq lahaynna waa inuu yidhaahdo xarfu jarkani waa zaa'id meeluu ku tacalluqana ma leh aw yadkura waxaa kaloo ceeba inuu sheego jumlatan ficliyatan aw ismiyatan inuu sheego jumlo ficliya ama jumlo ismiye ah walaa yadkura lahaa maxalun min alicraabi am la oo markaas uusan sheegin inay icraab maxalka ku leedahay inaysan icraab maxalka ku lahayn haddii icraab ay maxal ku leedahay wahal ilmaxallu rafcun aw nasbun khafdun aw jasmun jumladaasi fii maxali rafcin miya fii maxali nasbin miya fii maxali khafdin miya fii maxali jasmin miya waa inuu saa u kala caddeeyo waxaan hore usoo marnay jumlooyinka maxal icraab kule inay toddoba yihiin kuwa icraab maxal aan ku lahayn inay toddoba yihiin ow yadkura waxaa kaloo ceeba inuu sheego mawsuulan ismiyan mawsuul ismi ah walaa yubayina marka uusan sheegin silatahu wa caa'idahu mawsuulkaas isimka ah siladiisa iyo caa'idkiisa ilan mawsuulka ismiga ah sila iyo cayd labadaba waa u baahan yahay wa mima yucaabu cala annaashii fii sinaacati alicraab waxyaabaha ceebta ku ah qofka kusoo barbaaray farsamada icraabka waxaa ka mid ah an yaqtasira inuu ku gaabsado fii icraabi lismi almubhami isimka mubhamka icraabkiisa isimkaasoo min qowlika ka ahday qaama daa aw qaama aladi calaa an yaquula inuu ku gaabsado inuu yidhaahdo fi lawali midka hore daakani ismu ishaaratin aw yaquula misna inuu yidhaahdo fi thaani ka labaad oo ah qaama ladii alladii ismu mawsuulin qaama waa ficil maad u yidhaahdo daa ismu ishaaratin keliyu ku gaabsado aw yaquula fi thaani ama uu yidhaahdo midka labaad oo qaama ladii ah qaama waa ficil maadi alladii ismu mawsuulin keliya inuu yidhaahdo ceeb bay ku tahay isimka mubhamka ah oo loola jeedo ismu ishaaraha iyo isimka mawsuul inuu yidhaahdo waa ismu ishaare keliya isimka mawsuulna ismu mawsuulin keliya inuu yidhaahdo oo inta uu ku gaabsado ceeb bay ku tahay fa ina dalika maxaa yeele warkaas uu sheegay oo ismu ishaare keliya uu yidhaahdo ama isim mawsuul keliya laa yubnaa caleyhi icraabun icraab laguma dhiso min rafcin ow gayrihi laguma dhiso laakiin maxaa laga rabaa inuu ihahdo ismu mawsuulin mabniyun calaa kada fii maxali rafcin ama fii maxali nasbin ama fii maxali jarin waa inuu dhaho fasawaabu an yuqaala waa in la yidhaahdo fii da aw iladii fi lmihaalayni da ama ladii oo labada tusaale ku jirta faacilun waa in la yidhaahdo maxaluhu rafcun wa huwa smu ishaaratin aw faacilun wa huwa smu mawsul waa in la dhaho waa faacil waan ismu ishaaro ama waa faacil waan ism mawsul waa in la dhaho haddii kale waxaa kuu furan inaad tidhaahdo qaama waa ficil maadi mabniyun calى اlfatxi laa maxala lahu min اlcraab da ismu ishaaraةi mabniyun calى الsukuni fi maxali rafcin faacil qaama aladiina waxaa leedahay qaama ficlu maadi mabniyun calى اlfatxi laa maxala lahu min اlcraab aladi ismu mawsuul mabniyun calى الsukun fi maxali rafcin faacil wahal ilmaxalu lilmawsuuli duuna silatihi aw lahumaa maxalka mawsuulka keliya miyaa iskale oo siladu kuma jirto aw lahumaa mise mawsuulka iyo silada labadoodaba icraabkay maxal ku leeyihiin wahal ilmaxalu maxalka waxa icraabka maxalka kule lilmawsuuli mawsuulka keliya miyaa iskale duuna silati oo siladu aysan ku jirin aw lahumaa mise mawsuulka iyo silada labadaba waa iskula jiraan saxaxa fi lmuqni ibnu hishaam muqniga wuxuu ku tasxiixiyey alawal kan hore oo ah icraabka maxalka inuu iska leeyahay mawsuulka oo siladu aysan ku jirin waana sida saxda ah waqad awrada almusanifu su-aala calaa maa qararahu wa ajaaba canhu mu-alifka oo ibnu hishaam ah wuxuu soo arooriyey su-aal wixii uu hore usoo taqriiriyey oo horay uu usoo sugay ayuu su-aal kusoo arooriyey su-aashiina isagaa ka jawaabay fa qaala wuxuu yidhi fa in qulta haddaad tidhaahdo laa faa'idata fii qowlihi ninka mucribka ah hadalkiisa uu yidhaahdo fii da inahu ismu ishaaratin da waa ismu ishaare inuu yidhaahdo wax faa'iidaa ah kuma jiraan bacda qowlihi markuu dhaho kabacdi faacilun liana alqarada maxaa yeelay ujeeddadu bayaanu licraabi waa icraabka in la caddeeyo wa kownuhu ahaanshihiisa wa kownuhu ahaanshihiisa isma ishaaratin uu yahay laa yanbanii calayhi icraabun icraabku dhismi maayo bikhilaafi qowlika laakiin taasi waxay ka duwan tahay inaad tidhaahdo fi ladii maca bayaani maxali min alicraab inahu ismu mawsuul bikhilaafi qowlika taasi waxay ka duwan tahay inaad tidhahdo fi ladii maca bayaani maxali min alicraabi markaad cadaydo icraabku inuu maxal ku leeyahay inahu ismu mawsuulin isagu waa ismi mawsuul fa ina fiihi faa'idatan faa-idaa ku jirtaa fainaa fii faa'iidatan baa ku jirtaa wa tanbiiha baa ku jirtaa calaa maa yaftaqiru lmawsuulu ilay waxa mawsuulku u baahan yahay min asilati walcaa'idi liyadlubahum almucribu si uu ninka mucribka uu raadiyo siladii iyo caa'idkii waliyaclama si uu ogaado anna jumlata silati laa maxala lahaa wuxuu leeyahay haddii aad igu soo aroorido su-aal oo aad i tidhaahdo alladii faacil waaye marka la yidhaahdo fii maxalli rafcin kabacdi in la yidhaahdo waa isim mawsuul faa'iidaa ku jirtaa haddii aada tidhaahdo faa'iidadaas oo ah hadda isim mawsuul sila iyo caayiduu u baahan yahay silada iyo caayidkaa si loo raadiya darteed laakiin wax faa'iida a ah kuma jiraan ismu ishaaraha faacilnimadiisa marka la sheego kabacdi in la yidhaahdo ismu ishaaro wa ila isaga marka kadib wax kaloo la raadinaa ma laha laakiin isimka mawsuul faa'iidaha ku jirta haddaa ay tidhaahdo waxaan leeyahay maya kuguma waafaqsaniye balaa fiihi ay fii qowli ismu ishaaratin faa'idatun faa'idaa ku jirtaan leeyahay faacil waayo marka la yidhaahdo ismu ishaaraha kabacdi in la sheego inuu ismu ishaaro yahay faa'iidaa ku jirta oo maxay tahay wahiyo tanbiihu waa baraarujin calaa anna maa yalxaquhu min alkaafi xarfu khitaab waxaa la baraarujinaa daa waxaa ka dambeeya inuu yahay xarfu khiaabin daaka ilan waa la isticmaala waa xarfu khiaab daaka daaki daakuma daakum daakuna kaaftaas inay tahay xarfu khiaab oo aysan isim ahayn si lagugu baraarujiyo wain kaanat mutasarifatan inkastoo isrogroge tasarufa alasmaai laa anaha smun mudaafun ilayhi ismu ishaaro way haddii lagu irado waxaad ku baraaruge daa waxa ka dambeeya oo kaafta ah inuu xarfu khitaabin yahay oo aadan dhihin tha waa mudaaf kaafkaana waa mudaaf ilayhi oo aadan ka dhigin isim walyahtadiya iyo si uu ugu baraarugo ninka mucribka ah ilaa ana alisma almaqruuna bial isimka alla la xiriiriyey alladii isimkaasoo yaqacu bacdahu bacda bacda smi lishaara ismu ishaaraha ka bacdigiis dhaca min naxwi qowlika xaal uu ka ahaaday jaanii hada arajulu nactun inuu yahay iyo si uu ninka mucribka ugu baraarugo ismu ishaaraha isimka ka dambeeya ismu ishaaraha isimka ka dambeeya ee alwata inuu nacti yahay si ugu baraarugo laakiin nactigii u yahay cinda bni lxaaji ibnulxaaji baa qaba alrajulu inuu nacti yahay oo ayaa laga nactiyeyna ismu ishaaraha laga nactiyeyna u leeyahay ow cadfu bayaanin ama inuu cadfu bayaan cinda bni malik ibn malik wuxuu leeyahay alrajulu waa cadfu bayaanin oo ismu ishaarahas buu cadfu bayaan u yahay cala alkhilaafi almadkuuri waxayna ku dhisantahay khilaafka lasoo sheegay fi lmucarafi bial alwaaqici bacda alishaara khilaafka ku jira isimka al lagu tacriifiye isimkaasoo dhaca ismu ishaaraha ka bacdigiis walwaaqici kan dhaca bacda ayuhaa ayuha ka bacdigeed midka dhaca fi naxwi yaa ayuha arajulu waa isla mid fadahaba bacduhum qaarkood baa waxay ku tageen ilaa annahu nactun arajul inuu nacti yahay oo yuu nacti u yahay munaadaha oo ayu ah ilaa annahu nactu ayuha wa bacduhum qaarkood waxay ku tageen ilaa annahu bayaanun calayha ayu haadii inuu casfu bayaan ka yahay wa qiila waxaa la yidhi badelun minha ayu haadaas buu bedel ka yahay saddex qowl baa ku jirta wa mimaa laa ynban wa mimaa laa yubnaa calayhi icraab wa mimaa laa yubnaa calayhi icraab waxyaaba icraabta aan lagu dhisin waxaa ka mid ah an yaquula inuu yidhahdo mucribku fii gulaami min naxwi gulaami zaydin mudaafun keli inuu yidhaahdo ulaam waa mudaaf keli inuu dhaho muqtasiran calayhi isagoo qowlkaas keliya ku gaabsanaa fa ina almudaaf maxaa yeele mudaafka laysa lahu icraabun mustaqirun icraab mustaqira ma laha oo sugan oo loogu soo hagaago kalfaacili